iibeysaa duhurkiiwaaawaaye waysaa waay duhrulbasci ahayd duhrulbasci ama duhrulxuslin ahayn waysaauta maxaayal maldhaq inay hawsaa markaa markaa lagu haado waxaa dhah markaas mutagaada dhamaanta khubsiga siid ee lagu haado dhah maxaa duhrigaadi waa duhrulmasci ahay inta haddii xadar usoo goodaas masaxday uma bacdi saafara waa safri fi haddan sheegayna waay atam واتمما مسحم قيم يوم الليل يسكن فيه سورو سفر كاسي إقامة ساعات أكو أهادو أن يستوفي ما أوصدو وغما سعكسة أنا لا أكسيني مثلا دو حواري قفكي أدقشتي بهارة كاملة أدقشتي ويسرا كابرتي ومسحتي ودكتي المقيم أنا دكتي حدي مسح السلاح hadii masaa la helo fi lxadari oo magacii safar ha usoo dariyey waxaa sidahay iska safar fi yawm leyla aad ku jirtaa safarka oo kusoo dariyey maadaama adna maxuud ad tihid masaxta bacda salawaat ad masaxantay salayaalaad soo dugtay salaadyaalo waasaad soo dugtay muddata musaafir safar ma oofsahaayo damaystoofi yani musdata musaafirun safarka madawyne awsahaayo masax muqiimas masaxa adamnidhaad maanta haala kaamilaas qaatay aas yani matalan qufkiaas martay dahaara kaamil aad kula bistay weysidiaas burtay aanu masaxday sujuud aad ku isku dugtay bada yani usoo muqiim aad haddii masaxa oo xadar dhexdiisi laga helay matalan ba oo safarna usoo dariyo usugaa oo safar oo safar usoo darsiiyo noon iyo leyladii leeyahay fi safar safarkaasi oo qalbiiska soo dariyey mala xisaabaayo lam yastawfa muddata safarin man ila safarka muddadiina oosahaayo muddada oo yani oo muqiimka as oo astamimaa astama ifsaadka way astama masxa muqiim astamimaa yani muddada safarka ma oosahaayo safarkaas iska leeyahay markaa kabacdi mana gelin soo bixin haddana waa soo noqday bashar wacad kasta qofoo safar ah as masaxday qofkii as masaxay usoo dhaan kaamil masaxay safar ku dhex jira hadda kudutan ama waa kudusti masaxaan qayd waaye masaxaan qayd markaa ka bacdi waxaa siri safar waa mashaqa badan yahay waa dhib badan yahay asaa iska joog bala raadi naftiisaas heli oo shaqadiis waa badan tahay ee iska joog shaqa badana sidaasaba yani lam yastoofi lam yastoofi muddata safarin safarka muddadiisin oosado macnaa atama mascumuqlinin manidhacda macna saan sadaan ilaa madaa mas'alada yani atama masxabahin macnaha mudadii safara ma oosahayo safaraas loo bariyey oo muqiim ah oo daydka joogo as masaxday waa kutubti yani shishay dadban waa la helid yani safaraas loo bariyey safaraas yadi marka unitoosi ma oosahayo xadar waxay suubilahaa suubiyaa suubihaa macnaha yaalololole waaye aqaama iqaama lhimaad naftiisa safar haddana asniyeystay safarasba galay markii safaras galay waa safri waana maslaxda dahaara kaamilata labasal husan waa maslaxa husba intaan kule fi safar abasku dukana ama waa kuduuti kari maslaxaan qeyd waa maslaxaa qeyd eh oo soo maslaxday markaa gabaa jeeseeda safarki dhibkiisna afuriya waa i badan yahay safar mashaqadiisaa badane hasa iska joog hatama nafama reynin kaan loo waday maxaa yeelay cilmiga maxay tahay taqliiban lilxadari soogida alibaa doogida laalibaa oo taclimnaa hadda waaan soo ogaani waxaan soo ogaanay intaan saddex gooraan soo ogaanay xooyinka waa ogaanay midda kalmasi waa ogaanay waxaa loo masaxaayo xaggee loo masax waa ogaanay weerka waa loo masaxaayo si lixaad waa shan horta soo mani dhacda yamsaxu lahulmano fi lwuduuci mahano yamsaxu yajuz lmasxu fi lwuduuci min walwudu waay keliya wesla iskeliya waay wax kala mau daraayo macnaha gusl janaaba kuma jirto fi lgusli ma walaa ligasli janaa izaalat nijaasana kuma jirto fi lwudu faqad wesla keliya waay waxaan ogaani inaa weysada waxa loo masax ahaayo keliya inay tahay oo loo masaxeynin gusl janaabihi izaalat nijaasa in loo masaxeynin masaxaynin على سيدنا محمد وجعلنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف وبالصلاة على السماعين الكريم وشرطه مرجع وشرطه وشرطه شرط جواز مسح الخف بس شيء من شروط أصلها وشرطه شرط جواز مسح الخف خفك مسحيسي بنانها في شرط جوازه شرط جوازه وشرط شرط جواز مسح الخف خفك مسحيسي مسحه بنانها في شرط واي هواي marto bacda kamaali duhrin abs marto waaye bacda kamaali duhrin duhur kaani aasay bacdigii maxala fardihi maala fardin maxala fardihi maxala fardihi fardigiisi mao maxala fardihi mao saafiran ahaada waaye maxala fardihi yani qofka yani fardigiis maxalkiisii oo astiran oo ahaada waaye daahiran inuu ahaada waaye daahiran oo daahir lagu ahaada waaye daahirkaasoo yumkinu cusuuruhu tibaacu lmashi socodkii raaraacidiisa fiihi fi lkufi bitawajudi musaafirin musaafirkii mamuuqashadiisii inaas isku raaraacidaas inaas koo yani isku suurooyikeena ahaada dal inuu ahaada waaye mid xoog leh oo magaciisa socodka hadii la socaayo socodka israaracaayo oo celi karin haada waaye yataladud musaafir musaafir maqashadiisii oo u suuriyr ahaa tibaac lmashi hooadiisa mashi yani israacidiisii oo u suuriyr haada waaye fii fi lkufri musaafir musaafir maqashadi xaajaatii xaajaatiisa unahaayo haada waaye yani markaas musaafirka taladudkii maxaa waaye markii socdo oksijiinka qaado markii doo markii guuraayo waa kaas waxyaalka caadada ah musaafir maxaa xaaladiisi yani soo jeedkiisi iyo soo sii jeedkiisi lamadaba yani degidiisi iyo gaal iyo geeda iyo yani idiqaadidiisi intaba ku usuurihi karo waay hoosku soco karo asxaaba mm-hmm. qiila waxaada xalaalna waada waay walaa yujziu umagudo walaa yujziu ugudo walaa yujziu umagudo umagudo qofkii waay maxaa masuujan umagudo ولا يجزئ النجود منسوجا منسوجا كلا قول كلا قول كلا السميع والسميع المدلول منسوج كاس ولا يمنع عن غير ما عن دين عدوين في الأسع من walaa walaa yujzi mansuudin mansuud yujzi umagudo wakaas ma ugudaayo mansuud umagudaayo qiila waxaa xalaala inuu ahaado waayo waqiila waxaa layihi xalaalan xalaal inuu ahaado waayo saakaas walaa yujzi umagudo mansuudin kila dhow umagudo oo laa yamnacu an bin aan reebeenin wakaas oo yani bihaasi inaalata gaari bir aan kareebeenin xeer mehaas fil asax mahan qalano walaa jirmuuqaani umuuqan waxaa layiraa waa uh, mawuqif oo iskorsaaray oo iskorsaaray magudaayaan iskuraadkii iyo korkorsaadkii alawalaaye magudaayaan wajuuzu waxaa banaan mashkuuqu qadamin ko yani gunuka kago-samay waa banaanyahay mashkuuqu qadamin koo gunukiisi ay binaacsan tahay ama ay jeexan tahay waa banaan yahay mashkuuq qadamkaaso shubta la xiray ama shubta la tooray fi asr min algayma shubta la xiray usana waxaa la sumeeyaa musu aclaahu qofka lama masbuucni jurmiiqa korkiisii kan koreeyo masxidiisii korjuraciisii usana waxaa la sumeeyaa musxu aclaahu aclaa jurmiiqi yani jurmiiqa kof qof koraatiisii qof korjurahiisii masxidiisii horjarihiisii masxidiisa la sumeeya waasfalihi hoosjarihiisii masxidiisa la sumeeya khuduutan xaal u yahay jiibsanaad xaal u yahay masxida khuduutan xaal u yahay inuu masxo xaal u yahay wafiy waxaa ku kaafiya masxu masxun oosan musamaa masxin masax waa kaafiyaa مسعاف هذه الفرض فرض هذه الوجه إلا أسفل الرجل ما هني يعني لبتا وصل يعني عقبها كانت هذه ما هني فلا مكافية إلا ما تطيب مثلا فلا ما انت بهذه الفرضة اه قلت محمد حرفه بس حبسه وقتي حبسه ما اهي usumaynay xafigii jaargiisii asfaligii asfalilkufki hufka hoostiisii waa kamid yahay xafigii jaarhiisii ay kuhaynay aysan maxaa la sumeeyaa nasu axyaahu saakiro waa kan asturaayo yani oo ka asturaayo hufkiisi farjadigiisii ayuu masaxo yaa la sumeeyaa waasfalihi asfal saakirka firhiisii uma masaxo alsuna aqabkiisa iyo gaarko udandiisa madaxaal u yahay wallahu aclamu walaa walaa masxa masax ma alahaanin walaa masxa masax ma lahaanin qultu xal fuuka asfali wallahu aclam maxaa yele waayo walaa masxa masax ma lahaanin bishaafin ki musaafirka ina reynki jin waaye sheegaas libaqaa'i muddati muddadi baaqaanseeka shakiyi masaxma lahaanin fain ajnaba haddaw dunuuba ninkii murdalaadkiaan gelina haddamana murdalaadki waaye shuruudii waa laga soo baxay murdalaadki waa waa in ajnaba haddaw dunuu wajada waxaa waajiba wajida lubsin madaxii cusbeenkaygaa waajiba waman nazacani fi siwan walxaal usiib bihdi isku sunya rajulayn ramadiis labooda dhaqaa wafii qowlin waxau ahaaday yatawaaba waadaysataa baab lgusli hadda farudii intaan kujalnaa farud mmasocdanasto weligaa shuruuda waa shani shuruudi lix waay lix lix hadda شرط لها رود نحو وشرطه رود مسح كفي وحشد قيل أن يكون حلالا إذا كان هدو النص مقصودا هدو شرد شرط نح شرط وهي لعبي شرط وحواي ممكن أن تصدقنا rabdiga kuwaas waxa waaye masaxa shuruudiisii oo qofka la masaxo lamada quf in lamas oo lala bisto oo la masto dahaara kaamil oo marku shardi waayo weliba suwa badanaa wajabtaa shuruudda aan iska sheegna oo dahaara kaamil ah lala bisto yani shardi waaye macnaha hmm waxaa la wadaa ley macnaha hal mid asbaho oo qofka asgidiyo haddana ta lamaad asbaho mucdila riwaayada hal mid asbahay dhaarkan talamaad wili madhakin tan asbahay waa gili talamaad madhakin wadheera ku jiraan masaxu madadaayo maxaa dahaara kaamila aqawin ilaa yani tahore asiiye oo magaciisi asgiriyey qabatamaaldahar asgiriyey oo talimaada asgiriyey waad khilaafaan haddii hal asmasaxo halib asfakay oo magaciisa qofka asgiriyey asgiriya waysakaati intaan biyo waa dhaqay masaxa mada yani lamar gacan waa dhaqay madaxii waa masaxay lamadi yani lugtii oo oo welig asbakhi hal qof asgeliye talaamaadi ma gelinin ma ogaayo shardiga waahay yani waxaa shardi ahaa shardigeeda waxaas ahay lamada hus baharataana lainuu geliyo maxaa yeel masel hadda ba ujeeda ninka hadis waysa asqaato oo luha asdakin waxba udhimo luha udhimayin oo luha asdako oo luha asdaki weli yani madafo karaa wixii waysaba alawradu dhan ma suudi karaa yani kitaab ma qabo karaa kitaab ma qaadi karaa salaad dika maaa daahir kaanma waysa kaanma maqabo waysa kaan soo qoynaas yani hal nawaas geliyey oo talamaadne ma gididin si horo daahir ma gelin waxaa shardi ahaa lamada markaas dhaqo inaas gidiyo iska gidiyo ahaa horeyn saas wa shardi waa cabdulamaad waxa waaye qofka oo masaxaayo inuu qofka la masaxaayo inaas daahir ahaada waaye qofka naftiisa ina daahir ahaada waaye yani qof oo magaciisi nijaas nijaas alceen eh naftiisa nijaas waaye makaar mugdeen makaartiisi waaye nijaas alceen waaye amase nijaasaa gaartay aafiyeynin nijaas oo mooya macfuun canha gaartay xusne shardi waaye inuu ahaado baahir inuu ahaado shardi waaye oo nijaaso ahaanin haddao nijaas ay gaarto amase magaciisii nafsiisu najis ulceen asyahay makaar e waaye makaar bini aadam waaye makaar bini aadam waaye makaar bakti waaye waa sogaasi maansaxaayo sadiilmatan waaye لذaلa haday macfu canha ay ahayn waa muhiim hadii macfu ay tahay waa anfaciisaa oo masx banaanyahay ijaasa macfu ay tahay shardiga saddexaad maxaa masaxa shuruudiisii oo qof kala masaxdo aan koob koob rabnaa insha allah laakin tafsiil fiican aan insha allah maca aan galno waxa waaye inuu saatir ahaado lamada lug mila nahaay markay nahaay markayde ilay kacbeeni yihiina ina kacbeeni ahe wujuba in la dhaqal wahaa in laga dhaqa waxaa waajib ahay yani yani maxay ahayd ilaa ila kacbeyn mihino in la dhaqo ahaa intaas yani inay asturto shardi waay kufka alahaas inuu asturaayo shardi waayo kor yani shabi iska astura ma ahe kuli inaa asturo bal calaa kul hoos asturo iyo gaar ah yani ulow la arkaayo mana lugta korkeeda la arkaa waa laga arkaa kor acla kufiya laga arkaa waa weyn qofki weyn kaas wax ma dhawaayo anaga hadda maxaa nahay cawradaani in kor loo soo astura hoos laga astura mehen cawradaani hoos laga arkiwahaya gelsoo dabaysaan waa lasoo arkaa cawradi qofkana kor waxaasu yahay hoos laga arkaay camal asu yahay yani wa ka kor laga arko kor laga arko wax ma dhawaayo inta kalena hadis asturo hoosoo asturo gaaraha asturo yani rabaa kor hadii lawajoodo yani lugta kor laga arkaayo wax lama dhawaayo ay asturnayn waxba ma dhawaayo cayal si cooda camal waaye aan kuntanahay korkaanya waa dawoolaya kuwi qoranka dawoolna laakin meha laga arkeyna waxaa waaye hoos waayo hoos hadii laga dayo yani waa soo orta cawarba wax ma dhaweyso gariis hoos ale dhulka isoogan tahay saddexaad ma shardiy saddexaad shardi afraad waxa waaye waxaa lihi kan oo aragtida aan reebeynin haddii qofka laga dhigo masaxdii ma ansaxaa wa ansaxaa qofkii macnaha waxaa wy masaxdii waxay tahay balaas hadda saacan waay sacdaa camal waay arkaa arkaas wabawada waay awra maahimka waa arkaa waa arkaa waxba ma dhilaado waa banaanka mafracidiisii qofki oo shafaaf alaadas ahay qofka haddau shafaaf yahay in la masaxo waa ansaxaa abshara satru cawrati cagsigeeda waaye awra asturkeeda cagsigeeda waaye awrada shafaaf asturaayo waa laga arkaa mankahayo cawraditahay sabig afraad waxa waaye oo yani biihii fuludiisa in la waayo lufta ina gaaro in la waayo yani lufta ay haddii la gaarsiyo aadamuhusuud maa biihi fuludiisii gaaridiisii lufta inay gaaraan in la waayo waaye sabig afraad lufta inay gaaro biina in la waayo waaye maxalul khirzi meesha oo laga lagasulaayo ama ka meesha laga xiraayo ilaa min geyri maxal firdi inay tijaabin waaye biha asjaab maxal firdi waxa waaye meesha oo laga xiraayo dinta oo lagagelihayo xeriga lagagelihayo meelahaas waxaan ahayn haddii tijaaraan yani ankaxin waayo meelahaan inay gaarin waayo dihi shardii shanaad waxa waaye oo shuruud lmasxi alkufi inuu ahaado kufka xuub inuu ahaado way xoog inuu ahaado تتابع المشي تردد المسافرين meno malkisn sida waay mashigii israaci diinkiya usuureeya musaafirkii markas asbiidisa adkacaayo asafraayo fi markas dawr culamada bay alawadaye waxma yani mago-aayaan markaas yani asocdo socotaan wagoogohaayo markaas dagaayo oo gaadiidkiisa asfurahaayon madagaay hadda iyo farxaalbe yani tرددki وax ma ka dhawaayo aa dastooda si oo sida asdawaayo imakas guuraayo si aadada alaaثata ayaami biaamihima tishaa shanaadna maya silaadna waxa waaye silaxaad waxa waaye inta hadda me waxaan joogna intaa tilxaad waxa waaye oo masaxa shuruudiisa kamid ah kufka waxa waaye inuu ahaanin taxta kuf inuu ahaanin kuf oo taxta oo saalixin masx caleyhi inuu ahaanin hoostiisa yani kuf aslan inuu ahaanin waayo ama kuf oo غayr saalixin masxi waxaa shardi ah yani ahaayo kufo saalixin masxi inuu ahaayo hadii jurmuq yahay hataan gelin xogga ku jira waa jurmuq naftiisa jurmuq maxaa waaye kuf kuf koftiisi la saari a layihahda jurmuq waa kuf oo kufka korsaaray kuf oo kufka korsaay waa jurmuq la yihahda waxaa waaye kelima farisiya waaye oo magaciisi inta oo carabeyna waaye hadda hawaan an furuud an joogta shuruudii intaan waaye haddi ina soo kooban insha allah waxa waaye shuruudii maxaa waaye madmigii imanka sabhi matasbihay fridii waxaa loo wadaa manaa waxaa loo wadaa sabhu jawaabka masakusta waxawaaye fruuday siiyaay waxawaaye an yalbasa inoo ninka yani inoo markawaay huu isigi macnaha lufta inuu gudiyo waajibka samaal dhuhrin bacda tamaami wudu-i geelkooda markay dhamaato oo wedigaas awoaas wedigaas dhaay wedigaas dhaay waa masaxda masaxsiib ilahin waa dhakay markaas aan rabaa in kasado markaas naakas waay waaya haddii ilahi kaas waaya ama midkaas dhakay maajin wetaas dhakay wuxuu kuwa gidi halamaad kama dhiri ma lahelin masalan saas waaya maa hore marka waskafaasiliyey lugtoodaasili taasi ma ansaxaayo lansac way maxaa yeelay bacdi kamaal dhumrin lama helin kamaal dhumrin lama helin markii lugta midig asjilihaayey badaxda waxay ahayd to aan dhaknayn ay ahayd badax ma la dhakin badax ma dhaknayn markaas jiri yamiinta isgeliyey oo dada inkaas yani isdakna yamiinta isgeliyey waxay ubaahanaysaa dada hadii kamaada dhoorin asbaahu reesa marka maxaa yeelay ninkaasi reesa hadii usoo lugta hal dhakin oo lugle asdakay ma dugka karaa mid xafmataado karaa maya maxaa yeelay reesa dhamakadee mayu magacaawaya reesaas leeyahay ninkaan reesa nin oo lugha dhaqanin muuso yani weysaski mal dhahaayo waa weysayskii mala dhahaayo so weysi udhimin oo weyski waay udhiman tahay aan weyska isgeliyo iyo tahumaad yani dafna isgeliyo maansaxaayo ayuu leedahay mutadahir magu magacaawaayo weys weys magacaawaayo maxaa yeelay xadadka xidmigiisa oo waysa laga rabay afarta aayeen maadka xumi waa khalas dhammaantoodii xibnahaad madaxagga waa ka bixiye waa ka koryeele gacmanka waa ka koryeele madax waa ka koryeele aluwey halaas ka koryeele salamaada u dhiman salamaadka iyadoo la masixin oo dhaxin yani qof jidadkiisi ma ansaxaayo maxaa yeelay kamaa la doorin shardiga tahay doorgiisa kaamimana qanin ninkaasi ninaysa qaba mala ahaayo taxdiirkaas qaba ninkaa laga mala ahaayo adoo waftaa dhakami dukarayn adoo waftaa dhakami waxii yani weysay banaysi inan yani waximadiisa xaaraan xaala idhaysa ma sabr beeda ma sabr beeda lahaa maxaa yeelay xibnihii xadadka xibnaha dhanaas kuxumi qaama bidiniira acdaay o xibnaha dhanaas kuxumi acdaa darkeeda dhiman alii dhanaa dhiman afartiyaas ahay aaa qofka yani hoos usiya marahaayo qofka asmarahaayo manaa asqaad asgashahaayo marashi mano aa la xisaab ah, mar shaatiya mara abis abisa facalab waay marj mar qofka asmarahaayo wuxuu lahaa inuu ahaado saatiran ko astura inuu ahaado limaxali fardi maxalka fardi inuu asturo meeha oo lugaha dhaqidee ma dhaqaysa waajibtay inaad asturo waay macnaha lamadi tacbeynka inuu asturo tacbeyn tacbeyn inuu asturo waa tacbeynta tacbeynta maan alaqafida ay wujuud tahay tacbeynta maa inuu asturo in wuxuu ka hooseeyo in wuxuu ka hooseeyo korteedi onikasee awradii camal salaaa awrada waay hoos محمد بن سوسة إلى سوسة سوسة عشرين سنة أو أربعين سوسة عشرين سنة كفتنا خلص سوسة منها خلاص إياه يعني تعبان كده في تواصل ويأثر الله في السوسة هذا الغاص أثرين مع انتحايا هذا يعني اه أثرين تعبان كده ما أثر مع انتحايا بلما تتهجع بحوات إنه جنر هذا الظاهر ard waay manaa mjis aynas ahaani daar maxaa ku baxay mjisahadisahay hadii mjisahadisahay iska mjis naftiisa cayntiisa mjisa makaar ewa makaar bani aadam waay makaar bakti oo naqdan waay anfixnaayo mjiscaynas ahaani amase mutamajis nas ahaani ard waay mutamajis mjiscaynas ahaani mutamajis ahaani daan ina aadan waay msahid aan jaas jaas alcati kurin qaadi baana gaari min gaari